bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin waxaa inoo dembeeyey xadiidka ku saabsanaa musalsalka macarabka soo mariya qaala naadimu raximah اllah musalsalun qul maa calaa waصfin ataa milu ama wallahi anba'anii alfataa kadaka qad xadaaniihi qaa'ima aw bacda an xadaanii tabasamaa musalsalun xadiidka musalsalka la yidhaahdo qul waxaad dhahdaa maa xadiidkii weeye ataa bihi yacnii ku yimid kul min ruwaati calaa wasfin waaxidin wasfi waaxid ah hal sifay ku yimaadeen sifadaas waxay noqonaysaa sifatun fi ruwaah aw sifatun fi riwaaya sifo ay leedahay riwaayada iyo sifo ay leeyihiin ruwaadda kuwa wax soo warinaya wadalika milu qowlika weeyaan yani kii wuxuu ka hadlayaa sheikhu markaasi ku saabsanaa ruwaadda kaasaa marka wuxuu qaybsamayaa wasfiga ruwaadda ku saabsan qowli iyo ficli qowligiisibuu hadda inoo sheegaya wadalika milu qowlika weeye milu qowli raawi raawigu inuu yidhaahdo kale weeye amaa wallaahi ilaah baan ku dhaartaye ambacanii alxadiia xadiidka waxaa ii sheegay alfataa ninka dhallinyarada ah oo markaa u jeedo raawigii baa ii sheegay kaasi marka wuxuu noqonayaa inay sidaas ku wada waafaqaan ruwaaddii waa musalsalun bihaada alqowl wallaahi anba'anii alfataa kadaaka qad xaddaaniihi xadiidkii wuu ii sheegay sheekhaygii qaa'iman xaalu yahay mid taagan kadaaka kaasuu la mid yahay asna waa min anwaaci almusalsal laakiin waa yani waa musalsal ficli a ah weeye oo qiyaamkaasaa nin kastaba markuu xadiidka sheegayo isagoo taagan buu sheegaya oo ardaygiisa u sheegaya marka qiyaamkaasuu isku raacraacay dhammaantii musalsalun bilqiyaam buu noqonayaa waa ficli aw tabasama wuu tabasumay waa dhow caddeeyey sheekhaygii bacda an xadaanii alxadiia xadiidka markuu ii sheegay kadib ayuu dhow la caddeeyey kaasna wuxuu noqonayaa marka yani waa sifa ficliya oo tabasumka iyo dhoolla caddaynta ay dhoolla caddaynayaan nin sheekh kasta markuu ardayga u sheegayo ayay dhammaantood isku raacayaan waa sifa ficliya weeyaan marka ka midka ku saabsan eh, riwaayaduna waa soo ishaarnay oo in ay isku wada waafaqaan dhammaantood can kuwada wariyaan ama xadaanaa ku wada wariyaan ama samictu ku wada wariyaan wahaakada qaala naaimu raximah llah aiizu marwi inayni aw aaaa mashhuurun marwi fowqa ma aaaa aiizu marwi nayni aiizun casiizu marwi nayni xadiidka casiiz la yidhaahdo marwi nayni laba midkay soo wariyeen weeye aw alaaa ama saddex kay soo wariyeen weeyaan mashhuurun xadiidka mashhuurka ah, marwi fowqi ma aaaa fowqa ma alaaa marwiyi fowqa alaaثatin saddex wax ka badan saddex wax ka badan xadiidkay soo wariyeen weeye halkan wuxuu kaga hadlayaa sheikhu raximah اllah yani xadiidka anwaacdiisa laba nooco ka mid ah mid waa alxadiiث اlcasiiz midna waa alxadiiث almashhuur alxadiiث اlcasiiz tacriifkiisa sheekh wuxuu inoogu sheegay inuu yahay xadiidka ay soo wariyaan labo ama saddex ay soo wariyaan tacriifkaas sidaa sheekhuu ku tacriifinayo yani wuxuu ku raacayaa ibnu mandah sheekha la yidhaahdo iyo ibnu salaax iyo ibnu daqiiqna alciid iyo culimo kale sida ciraaqi iyo nawowi yani dhammaantood sidaas ayay ku tacriifiyeen inuu yahay casiisku midka ay soo wariyeen yacni labo ama saddex ay soo wariyeen ruwaaddiisu bimacnaa sanadka ragga ku jira ariiq kasta ama uruqdiisa mid ka mida ah. yani abaqaadkiisa mid ka mida ah. ayaa waxaa noqonayaa laba nin ama saddex nin yani cidda sheekh ka wada warinaysaba abaqaa la yidhaahdaa saxaabadu abaqay noqonayaan taabiciintu abaqay noqonayaan taabicu taabiciin abaqay noqonayaan wahaakada marka cidda sheekh ka wada warinaysa abaqaa loo yaqaana abaqadaas yaa waxay noqonaysaa laba nin ama saddex nin culimmadaas sidaasay mareen inuu yahay casiisku laakiin xaafid ibnu xajar raximah ullah iyo sheekh sakhaawi iyo sancaani iyagu waxay leeyihiin casiis waxaa la yidhaahdaa yani waa midka ay soo wariyeen laba nin yani abaqo ka mida abaqaadka sanadka laba nin waa inay noqdaan waalxadiiu aladii fii axadi abaqaatihi raawiyaani laba raawi weyna yihiin waa inaysan ka yaraan abaqaadka kale maala laba saxaabibaa soo warisay ama laba taabici baa soo warisay wuu ka sii badan karaa kuwa ka sii warinaya oo ay ka sii badan karaan laakiin abaqo ka mid a abaqaadkaas xadiidka warinaya labo waa inay noqotaa labo waa inay noqotaa sidaa marka in loo qaydo oo laba lagu qaydo abaqaadkiisa mid ka mida inuu noqdo sidaasuu marka xaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala ee asagu iyo culimmada kaleba ayay mareen waxaan laga soo qaatay lafdiga casiiz min caza yacizu oo loo jeedo macnaa nadara naadir buu noqday oo casiisku waa yaryahay marka loo eego axaadiista noocyada kale marka loo eego casiisku waa yaryahay ma badna ama waxaa laga soo qaatay min caza yacazu oo macnaheedu uu yahay yani macnaa qawiya wuu xoogoobay oo markii laba nin ay soo wariyaan yani xoog buu yeelanayaa xoog ayuu yeelanayaa marka halkaas ayaa laga soo qaatay tacriifkaasaana u wanaagsan in la yidhaahdo alxadiiu aladii fii axadi abaqaatihi raawiyaani waa xadiika mid ka mida abaqaadka soo warinaya laba raawi ay ku sugan yihiin cadadkuna waa an laa yaqila alcadadu can dalik tiradu intaa waa inaysan ka yaraan laba wax ka yar abaqaadka waa inaan lagu arag way ka badan karaanoo intay doonaan bay noqon karaan laakiin dabaqo ka mida abaqaadkaas waa in laba nin ay noqdaan kaasaana markaas wuxuu noqonayaa yani adbad oo yani markaa lagu kala farqin karaa mashhuurka iyo markaasi casiiska lidaalika qaarkood baa istiraagay waxay yidhaahdeen beytka laftiisa casiizun marwi nayni yaa baxaaa casiis waxaa la yidhaahdaa waa midka ay soo wariyeen labo dabaqaadka xadiidka mid ka mid mida ah, ayaa laba soo warisay ninka baaxidka ah baxiga badanow casiis haddaad doonaysid waa midka ay laba soo wariyeen weeyaan dabaqaadkiisa mid ka mid ah ayb casiisku yani waxaa la soo wariyaa qaarkood ninka loo yaqaan abu cali aljubbaa'i oo muctasiliga ah inuu yidhi xadiidka saxiixa waxaa shari ah inuu casiis noqdaa shari ah bimacnaa laba nin inay soo wariyaan yani meesha ugu yar ayaa shari ah laakiin arrinkaasi waa yani sax maahan waa khalad oo shuruudda xadiidka saxiixa ka mid maahan shuruudda xadiidka saxiixa waa shantii aan soo marnay weeye shantii aan soo marnay weeyaan waxaa ku xiga uu sheekhu inoo sheegayaa yani intaanan ka bixin yani tusaalihiisa wuxuu noqon karaa xadiidka casiiska xadiidka uu soo saaray bukhaari iyo muslim min xadiidi anas nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi laa yuuminu axadukum xata akuuna axaba ilayhi min waalidihi wawaladihi wاnnaasi ajmaciin xadiidkaasi nebi maxamed calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa ka wariyey saxaabigaas anas ibnu maalik baa ka wariyey anasna waxaa ka wariyey laba taabici oo ah qataada iyo cabdilcasiiz ibnu suhayb laba nin baa ka warisay idan casiiz buu noqday maadaama abaqat taabiciin saxaabiga ragga ka warinaya laba ay noqdeen casiiz buu noqday qataada oo ardaygii anasana laba nin baa ka warisay oo shucba iyo saciid ibnu abi caruuba labadaasaa ka wariyey qataada mawdicaasna wuxuu noqday casiiz laba nin baa soo warisay cabdicasiis ibnu suhayb oo asna ardaygii anasa ah, waxaa ka wariyey laba nin ismaaciil ibnu culaya iyo cabdulwaari ayaa ka wariyey xadiiska noocaasa waxaa laodhanayaa xadiiun casiiz waayo shardigii baa laga helay ama daabidkii baa laga helay oo taabiciintii laba nin baa soo warisay taabiciintii waxaa sii warisay mid kastaba waxaa kasii warinaya laba nin baa ka warinaya caiiz buu markaa sidaa ku noqonaya nooca labaadu sheekhu inoo sheegay waxaa weeyaan waa mashhuur weeye mashhuurku yani markaasi waxaa laga soo qaatay min shahartu اlamra ida aclantahu waadhartah arrinkii baan caan bixiyey weeyaan shahartu اlamra ida aclantahu waadhartah shayga markaad muujiso ayaa markaa la yidhaahdaa shahartu اlamra waxaan loogu magacaabayaa mashhuur liuhuurihi waa xadiid markaasi caan ah oo muuqdo weeyaan sheekhu markaasna wuxuu inoogu sheegay inuu yahay mashhuurun marwin fowqa ma aaaa mashhuur waxaa la yidhaahdaa waa xadiidka ay soo wariyeen saddex wax ka badan maadaasu waa zaaida weeyaan fowqa ma ay fowqa aaamad waa zaaida waa xadiidka ay soo wariyeen saddex wax ka badan ayaa mashhuur la yidhaahdaa isaguna eh, culimmadu markaasi sheekh wuxuu ku raacayaa eh, yani ibnu mandah ayaa sidaa ku taariifiyey iyo culimo kale culimmadaasuu ku raacayaa marka naadimku raximah ullah laakiin sidaa aan yani ku soo sheegnay casiiskaba midka ama tacriifka ka wanaagsan oo yani markaasi la dabdin karo lagu kala farin karo asaga ni casiiska iyo mashhuurka waxa weyaan sida marka xaafidkubu ku sheegay nushatu nadarka wuxuu yidhi maa lahu uruqun maxsuura biakara min inayn maa lam yablug xadd atawaatur waxaa la yidhaahdaa mashhuur waa xadiid kale uruq maxsuur ah uruq la xasriyo uruqdu waa asaaniidda weeye sanad la koobo laba laakiin ka badan laba waa ka badan yah mana gaarin tawaaturna lama gaarin tawaaturna ma gaarin marka baydka yani qaar baa taswiibiyo waxay yidhaahdeen shadrigaasi mashhuurun marwiyun can aaa mashhuur waxaa laga wariyey saddex baa laga wariyey yani abaqo ka mida abaqaadka sanadka ayaa saddex nin soo wariyeen kaas wuxuu noqonaya marka mashhuur buu noqonayaa abaqo ka mida abaqaadka hadday laba soo wariyaanna wuxuu noqonayaa casiis buu noqonayaa marka faariqaasaa udhaxaynaya bayna alcasiizi wa bayna almashhuur farqigaasa udhexaynaya marka casiizun marwiyu nayni ya baxaaa mashhuuru marwiyu can aaa sidaas ayay markaas istiraaga ugu sameeyeen casiiz waa midka ay laba soo wariyeen ninka markaa baxiga badanow mashhuurna waa midkii saddex nin laga soo wariyey midka saddex nin laga soo wariyey kaas weeyaan tusaalhiis wuxuu noqonayaa xadiidka ina allaha laa yaqbid اlcilma intizaacan yantazichu min alcibaad walakin yaqbid اlcilma biqabdi اlculamaa abaqaadka xadiidka yani midda ugu yar waa saddex weeyaan saddex nin ayaa soo wariyey maadaama saddex nin ay soo wariyeen waxaa la odhanayaa waa mashhuur ayaa la odhanayaa waa la qaybiyaa mashhuurka oo waxaa loo qaybiya mashhuurun isilaaxiyun wa mashhuurun hayru isilaaxi mashhuur yani markaasi culamaa lmusalax ay ka waramaan waana midka hada aan sheegayno weyaanoo abaqaadka sanadka ugu yaraan saddex nin ay soo wariyeen kaas waxaa loo yaqaana mashhuurun isilaaxi baa la yidhaahdaa nooca labaad waxaa weyaan mashhuurun hayru isilaaxi waa mashhuur aan ahayn midka culamaa lmusalax ay ka waramaan yani waa xadii caan ah kaas marka aqsaam buu yeelanayaa yani aqsaam fara buu yeelanayaa mid caan ka ah ahlulxadiidka agtooda xadiia caanka ah sida yani man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar waa xadii mashhuura cinda almuxadiiin oo markaa tusaale usoo qaataan markay ka warramayaan xadiidka markaasi mutawaatirka ah waxaa ka mida mashhuur cinda alfuqahaa fuqahada agtooda caanka yah ayaga aad u soo qaata sida abqadu alxalaali ila allahi aalaaq xalaal ilahi wuxuu ugu necab yahay alaaqu ugu necab yahay waa mashhuurun cinda alfuqahaa waxaa kaloo jira mashhuurun cinda alusuuliyiin usuuliyiinta agtooda ka caanbaxay sida rufica can ummati alkhaطأ wاlnisyaan wama stukrihu calayh yani waa mashhuurun cinda alusuuliyiin waxaa ka mida mashhuurun cinda nuxaah nuxaadda agtooda caan ka yahay ayagaa tusaale usoo qaata sida nicma alcabdu suhaybun yani addoon waxa ugu wanaagsan yani ninka la yidhaahdo suhayb ayaa ugu wanaagsan oo nicmay usoo qaadanayaan faacilkeedii yani markaasi bay tusaale usoo qaadanayaan iyo ismigii makhsuuska ahaayoo suhayb ah bay tusaalahaan usoo qaadanayaan alcabdi oo faacilkii ah iyo suhayb oo markaa makhsuusun bilmadxigii ah waxaa jira mashhuurun cinda alcawaam caamada agtooda ayuu caan ka yahay sida xub lwaطani min aliimaan iyo alnadaafatu min aliimaan iyo kuwaasoo kale waa mashhuurun cinda alcawaam yani caamada agtooda u caan ka yahay laakiin yani markaasi eh, xadiid sugan maahan farqa u dhexeeya labada nooc mashhuurka isilaaxiga iyo mashhuurka khayr isilaaxiga yani mashhuurka isilaaxiga ah waa midka aan soo sheegnay oo yani yeelanaya tacriifka hadda aan soo marnay laakiin midka yani khayr isilaaxiga wuxuu noqon karaa xadiid mutawaatir ah sida kii aan soo sheegnay oo ahaa man kadaba calaya mutacamidan wuxuu noqon karaa xadiid casiiz ah wuxuu noqon karaa hariib buu noqon karaa wuxuu noqon karaa xadiid saxiixah wuxuu noqon karaa daciif wuxuu noqon karaa mawduuc wuxuu noqon karaa midaan sanadba lahayn inta waa isugu jira khayr isilaaxiga laakiin midka isilaaxigu waa midkaan soo sheegnay kaasuu noqonaya wuxuu sheekhi raximah اllahu tacaala casiizun xadiidka casiiska mar inayni laba kay soo wariyeen weeyaan aw aaaa ama saddex kay soo wariyeen weeyaan mashhuurun xadiidka mashhuurka marwi fawqa ma aaaa ay fawqa aaaa midkay soo wariyeen weeyaan fowqa alaatin saddex wax ka badan kay soo wariyeen weeyaan waana sheegnay in markaasi yani sida kale yani markaasi ay xoog badan tahay oo culimmadu markaasi mutaakhiriintu ay ku tageen mucancanun ka can saciidin can karam wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam mucancanun xadiidka mucancanka ka qawlika weeyaan ka saciidin can karam oo kale weeye wa mubhamun xadiidka mubhamka maa xadiid weeye fiihi maa xadii weeyaan kaainun fiihi uu ku sugnaaday raawin uu ku sugnaaday raawigaasoo lam aan la magacaabin halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya xadiidka loo yaqaano almucancan mucancanka luqada waxaa la yidhaahdaa alkalaam alladii kaura fiihi lafdu can waa hadalka uu ku badan yahay lafdiga can ayaa mucancan la yidhaahdaa yani can can can ba la soo celceliyey cancan alkalaama fulaanu cancan alkalaama bimacnaa idaa dakara fiihi lafda can bikara markuu lafdigaas soo celceliyo baa waxaa laodhanayaa cancan alkalaama xagga isilaaxa mucancan sheekhu hadda tusaalu inoo sheegay tacriif inooma sheegin wuxuu noqonayaa waa alxadiid aladii rawaahu araawi bilafdi can waa xadiidka raawigu uu ku soo wariyey markuu sheekhiisa ka warinayo lafdiga can ayuu ku soo warinayaa asagoo marka aan sheegaynin xadaanii iyo ahbaranii iyo samictu midna ma sheegayo can ayuu odhanayaa marka xadiikaasa waxaa loo yaqaanaa xadiiun mucancan kaasaa loo yaqaanaa xadiidka mucancanka sida markaa jumhuurtu ay ku tageen yani haddii can lagu soo wariyo waa in la aqbalayo haddii laga helo saddex shari xadiidka can lagu soo wariyo waa la aqbalaya cinda aljumhuur saddex shari haddii la helo saddexdaa shari waxaa weeyaan shariga koobaad nimanka soo sheegaya waa inay caadilin yihiin cadaalat lmukhbiriin kuwa soo sheegaya oo soo warinaya rag caadilina waa inay yihiin lanna lafdiga can yani ninka doonaya inuu wax qariyo inuu wax asturo wax qariyo ninka doonaya ayaa isticmaalaa ninaan doonaya inuu wax qariyana wuu isticmaalaa si marka loo kala ogaado ninka can wax ku soo warinaya waa inuu yahay nin caadila waa inuu yahay waa shari shariga labaad waxaa weeyaan raggaa can ku kala warinaya waa inay yihiin rag kulmay yani wada fadhiistay ama isarkay rag kulmay waa inay yihiin yani calaa qowl ama markaa isku casri ah inay yihiin waa shardiga labaad buu noqonayaa shardiga saddexaad waxaa weeyaan raggaasi can wax ku kala warinaya tadliis wax la yidhaahdo waa inay ka maran yihiin albaraa'atu min atadliis tadliis waa inay ka maran yihiin waa arki doonaa insha allah xadiidka mudlska layiadana mudlska yani layihahdana waa arki doonaa waa wax la qarinayo weyan tadliisku waa wax la qarinayo waa qarin weeyaan yani waxbaa meesha ku qarsoon nin daciifa la qarinaya marka lafdiga can buu isticmaalaya lafdiga can ayuu isticmaalaya marka ninka can isticmaalaya iyo ragga can wax kala warinaya waa inay yihiin rag ka beri beri ka ah tadliis ragga mudalisiinta oo xadiidka soo wariya waa la yaqaanaa culimmaduna kutub gaaray ka alifeenoo waa fulaan iyo fulaan iyo fulaan baa loo yaqaanaa marka raggaasi waa inuusan ka mid ahayn asaga anwaac yeelan doona waa arki doonnaa insha allah saddexdaa shardi haddii laga helo xadiidka can lagu soo wariyo agtooda maqbuul ayuu markaa noqonayaa haddii laakiin yani ninka soo warinaya uu mudallis noqdo ninka soo warinaya can ku warinaya mudallis buu noqday la aqbali mayo ninka hadduu can ku soo wariyo xadiikiisa la aqbali mayo inuu tasriixiyo xadaanaa ama samictu ama ahbarana inuu tasriixiyo mooyaane nin mudalis oo inuu wax qariyo lagu yaqaano hadduu can ku soo wariyo xadiikiisa la aqbali mayo xadiikiisa lama aqbalayo marka yani xadiikaas noocaas ayuu noqonayaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala mucancanun xadiidka mucancankaa kaa'inun fii qowlika wuxuu ku sugnaa hadalka ama oraahda aad tidhi ama kaainun fii qowli raawi wuxuu ku sugnaaday raawiga oraahda uu yidhi can saciidin can karam <clears throat> yani waa laba ninoo mid kastaba can uu kaga warinaya sheekhiisa wa mubhamun mubham maa xadiid weeye kaa'inun fiihi uu ku sugnaaday dhexdiisa raawin raawi baa ku sugan raawigaasoo lam yusama aan la magacaabin shadriga baydka qaybtisa dambe wuxuu kaga hadlayaa xadiidka ama ibhaamku waa did lidaax waxaa cad wixii ka soo horjeeda ayaa la yidhaahdaa markaasi ibhaam la yidhaahdaa ibhaama wax la qaranayo weeyaan wixii qarsoon weeye idaaxuna wixii cadoo muuqanayo loo jeedoo la arkayo weeyaan xadiidka mubhamka tacriifkiisu sheekh wuxuu inoogu sheegay waa midka raawiga ku dhex sugan aan la magacaabin wuxuu noqonayaa alxadiid aladii lam yatadix ama huwa man lam yatadix smuhu fi اlmatni aw اlisnaad min aruwaa waa ruwaadda inaan magacooda lagu sheegin xadiidka sanadkiisa ama matnigiisa aan lagu sheegin marka mubhamka lobu u qaybsamayaa ibhaamkaasi ninkaas ama raawigaas aan magaciisa la sheegin sanadka inuu ku dhex sugan yahay ama inuu ku dhex sugan yahay matniga labadaasuu qaybsamayaa ibhaam fi اlmatni aw ibhaam fi اlisnaad haddii ibhaamku uu dhaco sanadka dhexdiisa yani markaasi wuxuu noqonaya xadiikii daciif buu noqonaya maxaa yeelay yani xadiika waxyaalaha lagu aqbalo ama shuruudda lagu aqbalo yani waxaa ka mid ah raawigu inuu caadil yah hadduu mabham noqdo raawigii marka la garan yani cadaalad inaan la garanan min baabi awlaa kaa marka dhacaya sanadka dhexdiisa yani xadiidkii daciif buu ku noqonayaa nooca labaad wuxuu noqonayaa xataa hadduu yidhahdo xadaanii aiqatu magaciisa ma sheegin iqa ii sheegay buu yidhi iquu ku sheegay alibhaam bilafdi tawiiq xadaanii iqatu buu yidhi nin baa odhanaya nin iqa ii sheegay magaciisa muusan sheegin iqaun buu ku sheegay yani waxaa laga yaaba inuu agtiisa iqe ka yahay laakiin cid kale agtooda inuusan iqe ka ahayn baa suurtagala marka yani xataa hadduu sidaa yidhaahdo lama aqbalayo yani sanadkiina daciif buu ku noqonayaa cidda la ibhaaminaya hadduu noqdo saxaabi ayadu dhib maleh saxaabi hadduu noqdo dhib leh oo nin hadduu yidhahdo xadaanii rajulu min asxaabi rasuuli illaahi sal alla slam hadduu yidhaahdo yani ibhaamkaasi dhib kuma sugna maxaa yeele saxaabadu dhammaantood waa caadiliin weeyaan dhammaantood waa caadiliin kaasi waa nooc ka mid ah yani ibhaamka oo sanadka dhacaya weeyaan nooca labaad wuxuu noqonaya ibhaam matniga xadiidka ku sugan weeye midkaasi sanadka dhexdiisa ku sugan isagu xadiidkii daciif ku noqon mayo dhibna u geysan mayo waxaa ka mida tusaalaha yani markaa ibhaam dhacay sanadka dhexdiisa xadiidka xadiid caaisha fi saxiixayn ana imra'atan sa'lat الnabiya sal اllah alay wasalam can ghusliha min alxayd nabiga calayhi salaatu wasalaam qof dumara waxay weydiisay yani qaabka yani markaa mayrashada ay ka mayranayso dhiigga xaydka wuxuu nabigu ku yiri sal slam khudii firsatan min miskin fatataharii biha waxaad qaadataa yani eh, maro markaasi eh, firsata qico miski ah oo markaasi ku tahaaro qaado marka xadiidka waxa ku sugan anna mra'atan gabadhaa lama sheegin wa fii anaai sanad wa fi anaa'i almatni bay ku timid lama sheegin yani riwaayaadka qaar baa ku soo aroortay oo magaceeda lagu caddeeyey inay ahayd asmaa bintu shakal inay ahayd lagu sheegay taasoo kale marka xadiidka wax dhiba u geysan mayso mar haddii ibhaamku u yahay matniga kan dhibka u geysanaya waa midka sanadka dhacaya weeyaan wuxuu sheekhu mubhamun xadiidka mubhamka maa xadiid weeye fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay raawin fiihi raawin raawi baa ku sugan raawigaasoo lam yusamaa aan la magacaabin mubhamkaasi ama ibhaamkaasi waxaa lagu gartaa laba ariiq midunbaa lagu garanaya laba ariiq midunbaa lagu garanayaa riwaayaadka qaar ka mida ah inay tasriixiyaan magacii ciddii la ibhaamiyey inay tasriixiyaan sida hadda xadiidka aan sheegnay oo kale yacnii riwaayada muslim ayay ku soo aroortay gabadhaas inay ahayd asmaa bintu shakal wuxuu kaloo markaasi ibhaamku ku caddaanaya ama lagu garanaya yani markaas culamaau ataarikh wasiyar inay caddeeyaan yani ciddaas halkaa lagu ibhaamiyey fulaan inuu yahay inay markaas caddeeyaan oo tasriixiyaan qaala الnaadimu raximah اllah wkulu ma qalat rijaaluhu calى wadiduhu daka aladii qad nazla wakulu maa xadiis dhammaantii qalad ay yaraatay rijaaluhu ragga soo warinaya sanadku ay yaraadeen calaa xadiidkaas caali baa la yidhaahdaa wadiduhu caaligaa didkiisa daaka yani kaas yani markaasi didka ah, alladii kii weeyaan qad nazala yani markaa naasilka noqday halkan sheekh wuxuu inoogu sheegaya raximah allahu tacaala yani anwaacda xadiidka nooc ka mid ah laba noocoo ka mid ah nooc loo yaqaano alcaali iyo mid loo yaqaano annaasil caali xagga luqada waxaa loo yaqaanaa yani almurtafic calaa hayrihi waa hayga hayga yani shay kale ka sareeya ayaa cala la yidhaahdaa wuxuuna noqonayaa id nuuul hayga hooseyuu kasoo horjeedaa yucrafu shayu bididihi hayga waxa lagu aqoonsadaa didkiisa marka caali wax sareeyo weeye marka wuxuu noqonaya id nuuul ayuu noqonaya xagga isilaaxa yani sheekh wuxuu noogu sheegay ruwaadda soo warinaya xadiidka ayaa yaraanaya ruwaadda xadiidka soo warinaya ayaa waxay noqonayaan rag kooban ayib ilaa nebi maxamed laga gaaro calayhi salaatu wasalaam ama imaam a'immada ka ah, marka loo eego ayaa wuxuu noqonayaa yan ragga soo warinaya xadiidkaasi rag kooban tiradu ay yar tahay ayuu noqonayaa sanadkuna yani ummaddan ayaa gaar laah ummaddan yani ummat muxamed ayaa gaar la'ah sheekha loo yaqaano abu cali aljayaani wuxuu yidhi khasa allahu tacaala hadihi alumma bialaaثati ashyaa ummaddan ilahay wuxuu gaar yeelay saddex shay yani saddexdaa shay oo markaasi ciddii ka horraysay aan la siin waxaa weeye alisnaadu walansaabu walicraab marka waxaa ka mida alisnaad baa ka mid ah alisnaad baa ka mid ah cabdullahi mubaarak waxaa laga soo wariyey inuu yidhi alisnaadu min addiin isnaadku iyo sanadku wax lagu kala warinayo diintuu ka mid yahay walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaa isnaad hadduusan jiri lahayn yacnii lahayd kadalika sufyaan athawri wuxuu yidhi alsnaadu silaaxu lmumin isnaadku waa qofka muminka hubkiisa weeyaan hubkiisa weeyaan ibnu maciin baa la weydiiyey yaxya ibnu maciin baa la weydiiyey isagoo markaasi ku sugan fii maradi mowti maxaad jeclaan lahayd markaasa waxaan jeclaan lahaa buu yidhi beytun khaali wa caali yani guri cidlo ah iyo markaa sanad caali ayaan jeclaan lahaa buu yidhi marka sanadku waa ummaddan ummat muxamed ayaa markaasi wax ka mid yahay waxyaalaha ay gaarka la tahay ayuu markaasi ka mid yahay xadiidka marka caaliga ah waa xadiidkaasi marka loo eego ragga soo warinaya bayna yani maala saaxib alkitaab wa bayna arasuuli calayhi asalaatu wasalaam dhowr nin baa udhexeeya tusaalihiisa yani maalan waa xadiidka imam albukhaari uu soo wariyey imam albukhaari wuxuu yidhi xadaana abulcaasim qaala xadaana yaziid ibn abi cubayd can salma ibn اlakwac radi allahu canhu qaala ghazawtu maca rasuuli اllahi sala اllah alay waslam sabca ghazawaat waxaa udhexeeya bukhaari iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi saddex nin baa udhexeeya faqat laysa baynahu wa bayna الnabiyi calayhi salaatu wasalam ila alaaat rijaal saddex nin baa udhexeeya bukhaari wuxuu dhintay laba boqol konton iyo lixdii hijriga ayuu dhintay nabi maxamedna alayhi salaatu salaam kow iyo tobanka hijriga ayuu dhintay marka waxaa udhexeeya xadiikaa saddex nin baa udhexeeya xadiika wuxuu soo arooray yani markaasi imaamu muslim wuxuu soo saaray asagoo ay soo wariyeen rag intaa ka badan sanad xadiika laftiisa rag intaa ka badan asagoo ay soo wariyeen ayuu soo arooray kaa hore marka waxaa la odhanaya imaam albukhaari uu soo saaray sanadun caali baa la odhanaya waayo nebigu u dhow yahay calayhi salaatu wasalaam saddex nin baa udhexeeya kan kale imaam muslim uu soo wariyey oo rag yani intaa ka badan ay u dhexeeyaan waxaa la odhanayaa naazil baa la odhanayaa yani waa xadiid hooseeyo weeyaan wa kullu maa xadiid dhammaantii qallad ay yaraatay rijaaluhu ay rijaalu isnaadihi yani sanadka ragga ku sugan ay yaraadeen cala yani mid saro maray weeyaan yani xadiidkaasi caali magacaasu leh xadiidkaasi caali baa la yidhaahdaa wadiduhu kaa midka ka soo horjeeda daaka didkaasi alladii kii weeyaan xadiidkii weeye qad nasala naasilka noqday kaa hore midka ka soo horjeeda naail buu noqonayaa naasil ayuu noqonayaa naasilkuna didulcaali buu asna noqonayaa annaasil waa did ulcaali xagga istilaaxana wuxuu noqonayaa alxadiiu alladii kaura cadadu ruwaatihi binisbati lisanadin aakhar yaridu bihi dalika alxadiid waa xadiidka aladii kaura cadadu ruwaatihi waa xadiidka ay bateen ruwaadda soo warinaya tiradoodu binisbati lisanadin aakhar waa marka loo eego sanad kale yaridu bihi dalika alxadiid oo xadiidka ku soo aroorayo yani xadiidka naazilka haddii naazil la sheego caali baa ka soo horjeeda caali haddii la sheegana naazil baa ka soo horjeeda marka naazilkuna tusaalihiisu waa xadiidka laftiisa haddaan soo marnay oo hazawtu maca rasuuli اllaahi sal slam sabca hazawaat imaam muslim wuxuu ku wariyey min ariiq maxamed ibnu cabaad can xaatim bn ismaaciil can yaziid can salama imaam muslim iyo nebi maxad sal slam afar nin baa udhexeeya marka naazil buu noqonayaa dariiq imaam bukhaarina wuxuu noqonayaa caali buu noqonayaa qaar baa cagsi marka loo eego labadooda yani caaligaa oo markaa culimmadu ay jecel yihiin maxaa yeelay mar kastaoo ragga u dhaxeeya yani waasdada ku sugan bayna nebi sal slam wa bayna saaxib alkitaab mar yaraadaan yani markaasi waxaa yaraanaya khalalkii yani soo dhexgeli laha wuu yaraanaya mar raggu ay bataanna yani khalalku waa ku soo badanaya sheeko hadduu markaasi qof kuu sheego arrin dhacday maalan hadduu qof kuu sheego qofkii sheekadu ay ku dhacday ama arrintu ku dhacday haduu kuu sheego yacni iyo laba nin kii ay ku dhacday mid buu u sheegay kaana mid kale usii sheegay kaasaa kuusii sheegay adiga soo waadix maaha iyo adiga labaa idin dhexaysa naazil buu kaasi noqonayaa sanadkaasi wuxuu noqonayaa sanad naazil hadday idin dhexeeyaan yani hal nin oo kii qisada ay ku dhacday kii u sheegay baa adna kuusii sheegay kaasna caali buu noqonayaa marka yani mar yani cidda khabarka loo tiirinayo iyo cidda soo warinaysa ay yaraato khalalku iyo waxa soo dhexgeli kara yani markaas wuu yaraanaya mar sanadku dheeraadana khalalka soo dhexgeli kara yani markaasi wuu fara badanaya saasay markaa culimmadu u jecel yihiin yani sanadka caaliga ah qaar baa cagsi ka dhigo waxay yidhaahdeen naazilkaa fiican caaliga iyo naazilka naazilkaa fiican bay yidhahdona sheekhda ibnu khalaad baa laga soo wariyey ibnu khalad ba wuxuu ka soo warinayaa yani culimmada qaarkood wuxuuna yidhi liana alisnaada kulama zaada cadaduhu zaada alijtihaadu fiihi fayasdaadu athawaabu fiihi markastoo tiradu farabadato badato baxiga lagu samaynayo iyo ijtihaadka lagu samaynayo ayaa markaa fara baxiga raggaa lagu samaynaya baaritaankooda ayaa sii farabadanaya mar hadduu sii fara batana ajarkii baa sii badanaya marka sidaas ayuu sheegay laakiin ibnu salax wuxuu yidhi wahada madhabun daciifu daciif اlxuja waa madhab daciif ah xujadiisuna waa taag daran tahay buu sheekhu yidhi qaala الnaadimu raximah اllah wma adaftahu ilى اlaصxaabi min qowli waficli fahuwa mawquufu zukin wamaa xadiidka adaftahu aad u tiirisay ila alasxaabi saxaabada aad u tiirisay min qowlin xaalu yahay oraah wa ficlin aw ficlin uu yahay fahuwa kaasi mawquufun mawquuf fahuwa kaasi mawquufun mawquuf weeye mawquufkaasoo zukina la ogaaday halkan sheekh wuxuu inoogu sheegayaa xadiidka loo yaqaano yani markaasi almawquuf buu inoo sheegayaa wuxuu la socdaa xagga aqsaamta labadii aan soo marnay oo kale ahaa almarfuuc almarfuucu walmaqtuucu buu la socdaa oo waxaan soo marnay marfuuc waxaa la yidhahdaa xadiidka nebi maxamed loo koryeela calayhi salaatu wassalaam marfuuc baa la yidhaahdaa maqtuucna waxaa la yidhaahdaa taabici iyo cid ka hoosaysa midka loo tiiriyana yani markaasi maqtuuc baa la yidhaahdaa ayib kani marka wuxuu noqonayaa midka loo tiiriyo yani markaa saxaabiga oo saxaabiga ku jooga ayaa waxaa loo yaqaanaa mawquuf almawquuf xagga luqada waa almaxbuus waa kii la xabisay xagga luqada waa almaxbuus kii la xabisay weeyaan istilaaxuna waa sidaa sheekhu inoogu sheegay weeyaan waa xadiidka yani markaas loo tiiriyey yani saxaabi ha noqdo qowl ama ha noqdo ficil maa udiifa ila asaxaabiyi min qowlin aw ficlin waxaa lagu sii darayaa oo culamada qaar ay ku darayaan wakhalaa min qariinati arafci oo ka maran yani markaasi qariino iyo calaamo tusinaysa in nebi maxamed loo koryeelo calayhi salaatu wasalaam waa wixii loo tiiriyey saxaabiga oo oraah ah ama ficil ah wuxuuna ka maran yahay oon la soconin yani calaamo tusinaysa in nebi maxamed loo koryeelo calayhi salaatu wasalaam saxaabi marka la tacriifinayo saxaabi waxaa la yidhaahdaa man laqiya الnabiya salى اllahu alayh wasalam mu'mina bih wmaata clى اlislaam walow takhallalat riddat clى الصaxiix waa sida xaafid bn xajar raximah اllah nusratu nadarka uu ku tacriifiyey waa ciddii la kulantay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam asagoo mu'min ah kuna dhimatay islaamnimada walow takhallalat riddat clى الصaxiix walow riddabaa soo dhex gashe bimacnaa intuu ridoobay hadduu dib u soo noqdo oo islaamnimo uu ku dhinto waa saxaabi kama zuulin saxaabinimadii laakiin hadduu ku dhinto gaalnimadii markaasi saxaabinimo markaasi kuma dhiman saxaabina la odhan mayo tacriifkaasa marka ugu wanaagsan wax lagu tacriifiyo yani saxaabi man laqiya الnabiya sala اllahu alيh wasalam mu'mina bihi cid la kulantay nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam asagoo rumaysan kuna dhinta islaamnimo walow markaasi intuu noolaa qabla mowtihi intuu ridoobay dibba ha u soo noqdo islaannimo soo noqdee saxaabi baa la odhanaya wuxuu noqonaya marka mawquufkaasi saxaabiga ku jooga mar wuxuu noqonayaa qawli marna wuxuu noqonayaa yani ficli buu noqonayaa ficli ayuu noqonayaa isagoo qawliga tusaalihiisu wuxuu noqonayaa xadiidka ama aharka loo tiiriyo cali bni abi aalib radi allahu canhu xadiu الnaasa bima yacrifuun aturiiduuna an yukadaba allah warasuuluh dadka u sheega waxay fahmayaan oo garanayaan ma waxaad doonaysaan in alla iyo rasuulkiisa la beeniyey miyaad doonaysaan imaam bukhaari baa soo saaray marka wuxuu ku jooga waa qowlu caliyin radi allahu canhu mawquuf calaa caliyin weeyaan asagoo ficliya wuxuu noqonayaa cabdulahi ibni cumar radi allahu canhu kaana yudkhilu lmaaa ilaa caynayhi fii ghasli ljanaaba cabdulahi ibni cumar markuu ka mayranaya janaabada wuxuu ahaa mid markaa biyaha indhaha dhexgeliya ayuu ahaa marka waa ficil yani markaa saxaabigaasi radia allahu canhu uu sameeyey weeyaan kaasna wuxuu noqonayaa mawquufun ficliyun ayuu noqonayaa marka la leeyahay mawquufku waa wixii loo tiiriyey saxaabiga meesha waxaa ka baxay wixii loo tiiriyey taabiciga oo taabici wixii loo tiiriyo horaan u soo marno wuxuu noqonayaa yani maqtuuc buu noqonaya mawquuf la odhan mayo mawquuf haddii la yidhaahdo waa in la qaydaa oo la yidhahda mawquufun yani markaas calaa fulaan ciddii waa in la cayimaa cidda markaas uu mawquuf ku yahay waa in markaa la cayimaa halkaa inoo joogo insha allahu tacala waan sii wadi doonaa